الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد مسألة أين كور رميني مسألة وحلو إيقيا قاعدة أيان لو إيقيا سيدي أهل العلم والتلمامين أقواش علماءنا وحي علماء يلادان أقوال أهل العلم يحتج لها ولكن لا يحتج بها أقواش علماء واللو حجية دليل دونه أيقا لما حجيستو yacni culammada mucaasiriintuna mas'aladan waa isku khilaafeen ku saabsan qaynuunka guud ama xeer caama wixii sheegaya ku saabsan xukmu bikayri maa anzala allah ee tashriic caama noqonaya sharcigana khilaafsan mujarad inuu yahay tashriic caama ama xeer guud yahay ma ku noqonaya gaalnimo mise kuma noqonaayo waxay fatwoodeen culamo badan oo ay ka mid yihiin alcalaama cabdilcasiis ibnu baaz iyo alcalaama maxamed nasriddiin alalbani waxay markaa fatwoodeen inay tafsiil leedahay lana marinayo halkii la mariyey yacni xukmu bigayri maa anzala allah masaa-isha kale halkii la mariyey in la marinaayo wax farqiina aanu ku sugnayn fataawaha ibnu baaz ee sidaa ku soo arooray waa badan yahay mar walbana saasuu u tafsiilin jiray sidaa ayuu u tafsiilin jiray xataa waxaa dhacday in waxa weeye mucaasiriinta qaarkood iyo baaxisiinta qaarkood inay u tageen ibnu iyagoo mas'aladaas xoogaa markaa waxa weeye bara'yigiisa in wax iska beddelaan bay ishkaalaad ku soo ararooriyeen dabeedna markaasuu mar walba markaa wuxuu lahaa waxa weeye tafsiil baa ku sugan waxaanay noqonaysaa in saa loo tafsiiliyo ayay noqonaysaa sida ahlucilmigu u tafsiiliyeen markaasaa niman mashhuuriin oo caan ah oo baaxisiina hadalka ku celcelinayey waxay ku yidhaahdeen xataa aayaddan uu ilaahay yidhi waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaa'ika hum lkaafiruun xaggee quyuuddani ka timi istixlaal iyo juxuud iyo lagu xidhayo waayo allah waa itlaaqay waxa uu shiikhu ugu jawaabay quyuuddani waxay ka timi nusuusta iyo adilada kale ayaa laga qaadanaya waana waxay markaa khawaarijtu ku lumeen inay mutlaqaadka qaateen yacni nusuusta iyo adilada qaydaysana aynay markaa milicsanin oo eegin yacni saas yada ah waatay ku lumeen bu odhanayaa khawaarijtu marka waxa weeye saas yadaa ugu jawaabaya way ku sii celinayaan wuxuu ku odhanayaa markay ku celiyaan wuxuu ku odhanayaa mas'alada noocana ma la odhan karaa inay ijtihaadi weeyaan ma la odhan karaa marka dambe markay kala quustaan ra'yigii inay ra'yi kale ka helaan ama fatwo kale ka helaan way marka dambe waxay u soo degaan qowl ku saabsan miyaan la odhan karin mas'aladani waa ijtihaadi oo bimacnaa waxa weeye culamada qaarkoodba ra'yi bay ka arkaan marka qolo waliba ra'yigeeda lagu inkiri maayo dabeedna wuxuu sheikhu ugu jawaabayaa sidaan kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo aqwaasha salafkaba ka fahmaya waa sidaas yadaa weeye yacni sidaan marka xaqa u haystaano waa saas masaladan ijtihaad inaanay ahayn buu markaa tilmaamaya oo saas yadaa buu markaa sheikhu sheegaya yani waxa weeye shariid musajala ayaa sheikha laga duubay siday ugu celinayaan iyo sida marba ay ra'yiga marka markaysaga gees kaga imanayaan iyo siduu sheikhu marka ugu adeg yahay yacni waxa weeye sunnada iyo qowlka sawaabka ah yacni shariidka haddaad dhegaysato waad dareemi kartaa waa shariid macruufa ah. yacni waxa weeye waana la heli karaa musajal ahaan damcalbaaziyu caan ku yahay markaa shariidku haddii loo baahdona waa mid la heli karo wey iyadoo risaalo laga dhigay oo la taabacayna waa jirtaa ay wadaadada qaarkood ay markaa intay tafriiqiyeen taabaceen almuhim shaikhu lalbani raximah llah silsilatu xadiis saxiixa waa kaga hadlayaa aad iyo aad baan ugu nuxnuxsanayaa masalada in tafsiilku sidaa yahay xaquna caynkaa yahay ee fatwadiisa macruufka ahee xukm bigayri ma anzallah ku saabsanna waxa weye waa la yaqaanaa ahlucilmiguna aada u ammaaneen haddii marka ay tahay ibnu baaz iyo haddii markaa uu yahay ibnu cuthaymiin iyo hadday tahay khayrkoodba aad iyo aad bay u ammaaneen tafsiilkaasaanu ku tegaya waxaanu tilmaamayaa cidda odhanaysa xeer guud marka laga dhigo iyo dhacdada mar iyo laba dhacaysaanu kala farqinaynaa iyo waxyaalaha wax fara badan dhacaya waxaan odhanaynaa buu odhanayaa teebaa ku gaalaysinaysaan ta koowaad mise ta labaad mata saddexaad mata afraad mata tobnaad yacni waxa weeye waxaan weydiinaynaa marka uu ku gaaloobayo idin kale mid iyo labaanu ka soo reebaynaaye teebaa ku gaalaysanaysaan mata saddexaad mise ta afraad mata shanaad mata tobnaad yani waxa weeye teeba ku gaalaysan waa tiey cadad sheega cadad ma sheegi kartaan cadad haddaad sheegtaan buu yidhi daliil baa laydinka rabaa in cadadka lagu kufrinayo inta ka yar aan lagu kufrinayn daliilkii kale farqinayey oo sheegaayey inta yar inaan lagu kufrinayn intaa inta ka badan lagu kufrinayo daliil baa laydinka rabaa daliilna uma keeni kartaa marka idan maadaama cadad iyo cadad daliil kala farqinaya aan lahaynin waa in tafsiilkii culammadu sheegeen lagu wada dejiyaa mar haddii cadad lagu kala farqinayo lagu kala faslinayo oo la odhanayo cadadkaa waa lagu gaaloobaya haddii intaasoo goor la sameeyo shaygaa waa lagu gaaloobaya haddii intaasoo goor la sameeyo haddii intaasoo goor la sameeyana laguma gaaloobayo daliil lagu kala saaro maadaamaan la haynin waxay noqonaysaa un tafsiilkii ahlucilmigu sheegeen in loo noqdo oo qaacidadii guud lagu camal falo saas yadaa bay noqonaysa alcalaamatu ibnu taymiya waxa uu sheegay qaacido muhim ah baabkanna ku tacalluqda iyo abwaab kaleba waxa uu ku sheegay kitaabkiisa lahay assarim almasluul calaa shatim arasuul waxa uu yihi sheikhu raximahu llah maa yanqudu aliimaana yastawi fiihi qaliiluhu wa kasiiruh wixii iimaanka burinaya intiisa yar iyo intiisa badani waa isku mid iimaanka inay burinayaan xaggaa marka laga eego bay isku mid ka yihiin inta yar iyo inta badan baa isku mid ah yacni shareecada lagama helayo buu odhanayaa dembi yacni markiisa iyo labadiisa ama saddexdiisa aan islaamnimada lagaga bixin laakiin waxa ka badan lagaga baxo lagama helayo haddii shaygaasi gaalnimo yahay intiisa badani hadday gaalnimo tahay intiisa yarina waa inay gaalnimo noqotaa sida cayda ilaahay la caayayo miyaa la odhan karaa hadduu mar caayo kuma gaaloobayo laakiin wax ka badan hadduu caayo ku gaaloobaya maya miyaa la odhan karaa haddii waxa weeye musxafka inuu qaaduuraadka ku tuuro b yani biqasdin wa macrifa inuu ogaan qurunka iyo wasakda ugu tuuro ah, qur-aanka marka kuma gaaloobayo waxa ka badan buu ku gaaloobaya ama saddexda kuma gaaloobaya wax ka badan buu ku gaaloobaya miyaa la odhan karaa maya lama odhan karo waa baatil culamadu waxay qabaan hal mar haddii la sameeyo waa lagu gaaloobaya dembiyada gaalnimada waa wada sidaas hal mar haddii la sameeyo waa in lagu gaaloobaa haddii kale waa inaanu gaalnimo noqon dunuubta kabaa'irta waxaa la yaqaanaa si kastoo loogu noqnoqdo ama u daa'imo qofku gaalnimo kuma noqonayo daa'imista la daa'imay masalan dulmiga uu qofku cid dulmiyo waxaynu garan karnaa inay macsi tahay oo ay dembi tahay oo ay dulmi tahay miyaa la odhanayaa dulmiga hadduu ka caado yeesho inuu dadka dulmiyo ama dadka xaqdarro ku laayo ama waxa weeye marka xoolahooda xaqdarro ku qaado yacni waxa weeye mar iyo laba iyo saddex iyo afar laguma gaalaysinaya laakiin hadduu ka caado yeesho daa'imo waa la gaalaysinaya maya zinadii miyaa la odhanayaa marka iyo labada iyo saddexda gaalnimo ma aha laakiin marka la joogteeyo ama wax fara badan lagala yimaado waa lagu gaaloobaya maya shaygu hadduu dembi yahay oo macsi yahay oo aanu gaalnimo ahayn oo dembi gaalnimada ka sokeeyo yahay ee qofkii hadduu ku noqnoqdo oo daa'imo dembi unbuu korarsaday laakiin kuma gaaloobaayo mujarad waa ku noqnoqday dembigu inuu badanayo waa jirtaa ou ka ciqaab badan yahay qofka markaa wax badan dembigan ka sameeyey iyo qofka mar iyo laba iyo saddex iyo afar sameeyey kala dembi badan ciqaabtay mutaysanayaanna kala ciqaab weyn taasi waa shay aakhar laakiin jihada marka laga eego naqdul iimaanka iimaan burinta iyo iimaan burin la-aanta isku mid bay ka yihiin intiisa yar iyo intiisa badan dembiga intiisa badani yacni waxa weeye ee iimaanka ma burinayso inta fara badanee lagala yimaado haddii intiisa yari aynay burinayn shareecadana misaal saxiixoo looga helayaa ma jirto saasuu shaekhulislam ibnu taymiya qaacidada muhimka caynkaasuu sheegaya kitaabkiisa asaarim almasluul calaa shaatim arasuul baa lagu sheegaya qaacidada haddaad ku dabaqdo mawduucan aad tidhahdo maa yanqudu liimaana yastawi fiihi qaliiluhu wa kaiiru waxa iimaanka buriya intiisa yar iyo intiisa badani isku mid bay ka tahay xagga iimaan burinta iyo gaalnimada xagga markaa dembi badnaantahaba ku kala duwanaatee yacni waxaa la odhanayaa halka mar miyaa lagu gaaloobayaa yacni markaa xeer dejinta arrinka ku saabsan ama yacni markaa waxaa weeye tashriica yacni waxa weeye halka mar miyaa lagu gaaloobaya maya halka mar si aan loogu gaaloobayn la isugu waafaqsan yahay ayaa waxa ka badanna aan loogu gaaloobayn haddii sabab kale oo gaalnimo keensata ayna raacin qaacidada lagu dareerinayaa waa saas yadaa qisadii yuhuudda aynu sheegnayna waxay ku saabsanayd isilaax guud oo nimanka yuhuuddu kitaabkii tawraadeed bay haysteen kitaabka tawraadeedna waxaa ku yaallay haddii gabadhu ay sinaysato ama ninku sinaysto guur horena soo maray oo guurkaa saxiixa uu markaa wax ku soo dhadhamiyey oo uu markaa jimaac saxiixa sameeyey dabeedna marka uu dib ka sinaysto ama ay dib ka sinaysato waa in dhagax lagu dilaa saasaa tawraad ku taallay daba dadkoodii sharafta agtooda ku lahaa qaar ka mida ah, ayaa zinadii ku dhacay dabeedna waxay yidhahdeen dhagax kuma dili karo waxay noqotay inay iska daayaan markii dambe waxay yidhaahdeen mudday waxay ku sugnaayeen yacni waxa weeye kuwa yareer ee ducafada ana in xadka laga jaro kuwa waaweynna laga tago markii dambey waxay yidhahaan war ciqaab dadka aynu ka sinno oo ka yar iyo ka weyn mid walba lagu furiyo ina boqor hadduu sameeyo iyo haddii markaa waxa weeye dadka shacabkaa ah ka ugu liita hadduu sameeyo mid walba laga jaraayo oo aynu dembigii dembinimadiisii ku ilaalinayno cuquubana ah oo ku wada fulinayno aan samaysanno maxay samaysteen waxay yidhaha halkii rajmiga waxaynu gashanaynaa saddex arrin waa mida ruuxaasi hadduu sinaysto guur horena soo maray oo muxsan yahay waa la jeedlayaa waa la garaacaya waa mid waa midda labaad ee dameer baa la saarayaa wejigana wax madow baa loo marinayaa dameerka waxaa loo saarayaa si maqluuba oo xagga dambaa loo jeedinayaa yuhuudi baa yidhi oo sida dadku u fuulaan oo ah markaa xagga madaxa dameerka uma jeesanayo ruuxu ee duburta dameerku usii jeesanaya xagga markaa xaggiisa dambe ayuu jeesanaya marka dameerkaasaa lagu kaxaynaya isagoo wejigiisii madow yahay magaaladaa lagu wareejinaya si loo fadeexadiyo waa jaldi iyo waxa weeye taxmiim iyo tajbiya wejigaa loo madoobeynaya dameerka si maqluubaa ah loo saaraya xagga dambea loo jeedinayaa waa la jeedlayaa waa la garaacayaa magaaladaa lagu wareejinaya waa la fadeexadinaya taasay waxay ka dhigteen ciqaabta lagu ciqaabo azzaani almuxsan qofkii zinaystay guur horena soo maray ee muxsanka ahaa dabeed waxaa ku soo degtay aayaadkan waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaa'ika hum lkaafiruun aayaadkan iyagay ku soo degtay nebiguna waa sheegay sala allahu alayh wasalam aayadahani inay iyaga ku saabsan tahay oo xadiidka muslim saxiixa ku soo wariyey abu daawuud iyo imaam axmedna ay soo wariyeen waxa uu sheegayaa in nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam waman lam yaxkum bima anzla allahu faulaa'ika hum alkaafiruun iyo aayadda kale waman lam yaxkum bima anzla allahu ulaaika hum aldaalimuun iyo aayadda kale waman lam yaxkum bima anzla allahu faulaa'ika hum alfaasiquun hiya fi lkufaari kulluha nebigu wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam saddexda aayadoodba gaaladay ku saabsan tahay saddexda aayadoodba gaaladay ku saabsan tahay buu markaa nebigu yihi sala allahu aleyh wasalam marka yuhuuddii waxay sameeyeen waa mida waxay dafireen xukunkii rajmiga waa dafireen oo xadiidka bukhaarigaa caddaynaya oo nebigu markuu weydiiyo uu yidhi yacnii kitaabkii ilaahay miyaydaan rajmi ku haynin waxay ku jawaabeen laa najidu fiiha shay-a wax rajmiya kitaabka ilaahay kuma hayno waa inkaar ay dafirayaan rajmigii waana kufri muslimna waxa uu saxiixa ku soo wariyey inuu nabigu weydiiyey sala allahu alayh wasalam ahaakada tajiduun fii kitaabikum ma saasaa kitaabkiini ka helayseen qaaluu nacam waxay yidhahdeen haa taasina waa iftiraa allah ay ugu been abuurteen waa iftiraa been abuur allah ay ku been abuurteen wey saas aawadeed ahlu cilmiga waxay sheegeen ahlucilmigu labadaas arrin haddii lala yimaado oo yuhuudi la timi oo ah xukun shareecada khilaafsan in la dejisto dabeedna la yidhaahdo yacni kitaabka ilaahay buu ku jiraa ama oo allah lagu been abuurto oo allah lagu been abuurto ama xukunkii ilaahay la dafiro oo la yidhaahdo sidaasi xukunkii ilaahay maba ahba oo sidii kitaabka ku taalay la dafiro labadaa arrin haddii lala yimaado ciddii kale ee la timaadaana waxay tahay sidii yuhuudi ugu gaalowday ugu gaaloobaysa siduu imaam ibnu jariir atabari kitaabkiisa tafsiirkaa ku sheegaayo oo uu ku caddaynaayo ibnu kasiir laftiisuna uu ishaarayo cabdullahi ibni cabaas laftiisana laga soo naqliyey culamada muxaqiqiintuna marka ay tilmaameen marka tafsiilkaasi saas yadaa buu ku dhisan yahay culamaduna waxay ku soo rareen ijmaac mas'alada oo xukmu bikayri ma anzalla asalkeedu inay tahay macsiyo inay tahay oo yacni haddii la ictiqaadsan yahay yani xukunka sharcigu inuu waajib yahay haddii la ictiqaadsan yahay laakiin camalka keliya lagu khilaafay inaanay gaalnimo ahayn baa ijmac lagu soo roray culamada ku soo arortayna waxaa ka mid ah abulcabaas alqurtubi kitaabkiisa almufhimu lima ashkala min saxiixi muslim kitaabkiisaas uu soo roray oo muslimka ku sharxaayo waxaanu hadalkiisu ku yaallaa mujalladka shanaad ee almufhimu min almufhimu lima ashkala min saxiixi muslim ka mid ah mujalladka shanaad safxadda boqol iyo toddobiyo toban ilaa boqol iyo siddeed iyo toban waxaanu tilmaamayaa wa tarku lxukmi bidalika laysa bishirkin fi litifaaq wa tarku lxukmi bidalika markuu soo sheegay cidda camal ahaan u khilaafta laakiin caqiide ahaan u rumaysan yacni xukunka shareecadu inuu waajib yahay ciddii sidaa uga tagta xukunka oo caqiidadaas iyaday jirto oo iimaankii uu jiro ficilka ku khilaafa laysa bishirkin bilitifaaq shirki ma aha waana laysku waafaqsan yahay shirki ahayn bimacnaa shirki akbara ma aha oo gaalnimadii weynayd ma aha saas iyadaa buu tilmaamaya marka waxaa weeye saas aawadeed culammada qaarkood qowlka marka ay yidhaahdeen waxaa la ictibaarinayaa zalla dhammaantoodna waxay leeyihiin saddexda sheekh aynu sheegnayba aqwaal kale ayay markaa leeyihiin waxaanay ku cad yihiin aqwaashaasi inay markaa ka dambaysay aqwaashooda hore marka ay ka dambaysay yacni saddexda sheekh mid waliba waxa weye waa callaama waa cilmi badan yahay alcallaama maxamed ibnu saalix alcuthaymiin iyo alcallaama saalix ibnu fawsaan iyo alcallaama maxamed ibnu ibraahim yacni aalu shaykh dhammaantood waxay ahaayeen niman cilmi badan laakiin caalimku yukhti wa yusiib waa khataaya waana asiibaya waxaana caddaynaysa inay khata ahayd noqoshaday ka noqonayaan ee aaraa kale ay leeyihiin caalimkuna hadduu mas'alo laba qowl ka yeesho oo labada qowl la og yahay mid inuu dembeeyey waxaa la ictibaarinayaa qowlka dambe inuu qowl u yahay wa qowlu man canhu ruwiya qowlaani mu'aharun id yatacaaqabaani waata cilmu lusuulka ay muqararka ku tahay ay ahlucilmiga ku sheegaan oo ay tilmaamaan ciddii laba qowl laga soo wariyo oo mas'ala waaxida laba qowl ka yeeshay labadaa qowlna ay kala dembeeyeen oo ka dambeeyey la garanaayo qowlka dambeeyey ayaa u qowl oo qowlkiisi la ictibaarinaya qowlka horena wuxuu ka dhigan yahay kalmarjuuci canhu ayuu markaa ka dhigay marka mawaadic kale ayaynu si fiican ugu tafsiilinay halkana khulaasadii aynu meelaha kale ku sheegnay nuxur ahaan saasay kusoo arooreysaa iyadoo nuquusha iyo markaa shubahaadka qaarkood jawaabisteedu yacni meelaha qaarkood aynu ku tawasucnay oo loo baahan yahay in la raajaco ciddii tafsiil intaa ka badan u baahan sida waxa weye masaa'il kufri waliimaan waxa weeye aad iyo aad ayaa mawduucaas aan uga hadalnay mawaadiic kaleoo muhimana waa ka hadalnay mawduucanna ilaa afar shariid ama afar cajradood oo kale aynu kaga hadalnay ciddii u baahan markaa ha raajacdo sheekhu wuxuu uhi raximah اllah wاdaliilu qowluhu tacaala waxaa u daliila in daaquudka in laga kufriyaa ay waajib tahay allah in la rumeeyona ay waajib tahay waxaa u daliila qowluhu tacaalaa hadalkiisu allah u yidhi laa ikraha fi ddiin wax khasbid la yidhahdaa kuma sugna diinta ay laa tukrihu axada fi diin illah macnuu wuxuu u dhacayaa waa nafyun yuraadu bihi nahyu siiqadu wuxuu u dhacayaa yacni waa nafyi iyo diidmo macnuhuna wuxuu dhacayaa reebis laga reebaayo laga nahayaayo yacni cidnaba diinta ha ku khasbina qad tabayana arushdu xaqiiqe ee waa caddaatay alrushdu hanuunka ayaa caddaaday min alghayi baadida ayuu ka caddaaday faman yakfur bitaaguuti ku kastoo ka kufriyo ka gaalooba taaguudka wa yu'min billaahi rumeeyo ilaahay faqad istamsaka xaqiiqee wuxuu ku dhegay bilcurwati alwafqa guntintii adayga badnayd buu ku dhegay oo qabsaday wa haadaa macnaa laa ilaaha ila allah kaasina waa laa ilaaha ila allahu macnahay lahayd weeye in daaquudkana laga kufriyo allahna la rumeeyo aayadda qaybta hore laa ikraha fi ddiin ahlucilmiga qaarkood waxay ku fasireen oo yidhaahdeen waxaa looga jeedaa yacni cidna diinta ku khasbina sabab baynay aayaddu lahayd sababtay lahayd waxay ahayd ansaarta ayaa waxay lahaayeen inamo yaryar ama caruur markaa waxa weeye yaraantoodii nasaaroobay ama markaa yuhuudiyoobay ayaa markaa jiray oo waxaa jiri jiray markii islaamnimada ka hor ayaa waxay caado u lahaayeen haddii cid ubadku ay ka baxaan waxay samayn jireen inay waxa weeye Eh, qolada kiristaanka ama qolada yuhuudda oo kale inay u geyn jireen dabeedna markaa iyagu ay sibaaq marin jireen oo dabeedna marka ay odhan jireen ilmahani hadduu noolaado ma u daynaysaa inuu waxa weeye yuhuudi noqdo ama inuu kiristaan noqdo dabeedna markaasaa waxa weeye ubad jacayl bay saas yadaa ku odhan jireen waxna umay arki jirin dee waxa weeye markaa qoladan diimahay haysato waa iyaguba gaalay ahaayeen oo mushrikiin bay ahaayeen iyagana dee niman diin haysta ayay u qabeen markaasaa dabeed markaa ubadkii qaarkood baa siaa loogu geeyey ubadkii sidaa loogu geeyey ayaa nasaaroobay qaarkood yuhuudiyoobeen oo diimihii kale ayay qaateen yacni markaa qaar yuhuudi noqdeen qaarna ay kiristaan noqdeen markii qaarkood ay saa ubadkoodii ay u noqdeen ahlu kitaab ay sidaa ku noqdeen yaraantoodiina ay sidaa ku galeen iyagoo sibyaan ah sidii ay ku barteen ee diintii qoladaas sidaana ay u ictiqaadiyeen oo u qaateen ayaa markii dambe nebi maxamed u yimi sala allahu alayh wasalam waa islaameen qoladii ansaartu awsi khasraj markii ay islaameen ayay waxay yidhaahdeen laa nadacu abnaa'ana ubadkayagii dayn mayno ee waa inaannu markaa waxa weeye ay islaamaan yacni waxaanu ku khasbaynaa diinta aanu markaa qaadannay baanu markaa ku khasbaynaa markaasay soo degtay sida riwaayaadka qaarkood sheegayaan laa ikraha fi ddiini qad tabayana arushdu min alghay yacni khasbidii diinta kuma jirto yani cidnaba diinta ha ku khasbina cidnaba diinta ha ku khasbina sabab nusuulkaasi ahlucilmiga qaarkood sheegeen marka waxayna ku fasireen in looga jeedo nahyun macnuhu inuu dhacaayo nahyi siiqadu inay nafyi tahay macnuhuna nahyi u dhacayo laga reebayo laa tukrihu axada fi diin illah bacdu ahlicilmina waxay yidhahdeen laa ikraha fi diin waxaa loo jeedaa yacni diinta cidnaba kuma khasbi kartaan oo khasbidaa diinta ku khasabtaan oo qalbigooda khasab ku gelisaan ma jirto waayo qalbiga sultaankuma lihid iyo awood bashar kuma awoodi karaan qalbiga inay khasbaan oo qofku wuxuu ictiqaadinayo inay ku khasbaan ma ma kari karaan haddii ay khasbaan waxay khasbi karaan daahirkiisa iyo muuqaalkiisa sare laakiin baatinkiisa iyo qalbigiisa ma khasbi karaan taas yadaabay ku fasireen laakiin loogama jeedo calaa kulli xaal yacni ruuxu wuxuu doonu iska caqiidayn karaa yacni ruuxnaba yaan marka waxa weeye la faragelin lana faadilin saas yadaa loogama jeedo oo kii doonaa waa gaaloobi karaa kii doonaa waa islaami karaa muraadka sidaas yadaa loogama dan lahaa oo loogama jeedo waayo xorriyat lictiqaad in la yidhaahdo oo la yidhahdo qofku wuxuu doonuu caqiidayn karaa oo kii muslimkaa waa gaaloobi karaa waa arrin markaa kufri ah oo gaalnimo ah saas aawadeed qawaaniinta qaarkood oo dowladaha qaarkood ay dejisteen oo odhanaysa yacni waxa weeye xorriyat lictiqaad makfuula yacni diinta ictiqaadka uu qofku caqiidaynaayo inuu u xor yahay caqiidada uu caqiidaynaayo caqiidada qofku caqiidaynaayo inuu u xor yahay waa mid loo kafaalo qaatay oo aan lagu faadirayn wuxuu doonaa buu ruuxu caqiidayn karaa kii doonaa gaaloobi kara kii doonaa islaami kara caqiidada noocaasi waa caqiido kufri ah arrinka noocaasa ama qaynuunka noocaasi waa gaalnimo isagu gaalnimo weeye wadannada qaarkood qawaaniintooday ku darsadeen qodob nooca odhanaya oo yidhi odhanaya sida marka waxa weeye nasraanigu u islaami karo ayaa muslimkuna u gaaloobi karaa siduu yuhuudigu u islaami karo ayaa muslimkuna u gaaloobi karaa laakiin taasi waa maxay waa ibaaxa liridda waa ibaaxa lilkufr waa gaalnimadii oo la bannaynaayo weeye gaalnimada in la banneeyaana ma bannaana bale markaysaga rag caan oo ducaad loo yaqaano ayaa qaarkood cibaarada noocaas oo kale ah ku dhawaaqay oo marka waxa weeye qaarkood ay yidhaahdeen sida turaabi oo kale yacni sida markaa nasraanigu u islaami karo ayaa muslimkuna u ridoobi karaa waayo farqi u dhexeeya ma jiro siduu kani caqiidadiisa u xor yahay oo islaamnimada hadduu doono u caqiidayn karo u qaadan karo ayaa marka muslimkuna hadduu doono caqiidaduu doono u qaadan karaa oo bimacnaa ay u bannaantay inuu qaataa ta noocaasi waxa weeye waa midaan bannaanayn bal waa mid kufri ah waayo nebigu wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam man baddala diinahu faqtuluu ka diintiisa bedela dila marka riddadu mid bannaan marnaba ma aha waa mid muxaram ah waa mid kufri ah bannaynta la bannaynayaana waxa weeye waa mid gaalnimo gaalnimoa ah wey marka mas'alada noocaasa mufakiriin badan ayaa ku qaldamay oo marka waxa weeye ku dhawaaqay xoriyatu lictiqaad inay tahay mid muhim ah islaamkuna uu ku baaqayo dadku inay u xor noqdaan caqiidadooda oo waxay doonaan caqiidayn karaan waxay doonaan ay caqiidayn karaan waa jirtaa yacni ahlulkitaabka yacni ciddii ahlu jizye ah markay jizyada aqbalaan oo yidhaahdaan waxa weeye jizyadii waa bixinaynaa oo gibirkii waa bixinaynaa muslimiinta xukunkoodana waa ku hoos noolaanaynaa inaan lagu khasbaynin diinta waa jirtaa oo loo daynayo inay diintooda haystaan jizyadiiyo gibirkana laga qaadayo laakiin gaalo oo dhan hadday tahay markaysa waxaan yacni shuuciyo yacni markaa le ilaahba ma jiro hadday tahay mushrikiinta hadday tahay buudisamka hadday tahay waxa weeye marka kuwa murtadiinta ee diinta ka baxay dhammaantood in la odhanayo caqiidadooda u wada xor yihiin oo waxay doonaan bay caqiidaynayaan ma jirto ninka ridoobe gaalooba waxa la odhanaya diinta ku noqo hadduu ku noqon waayo waa in la dilaa inuu noolaado xaquma leh haddii xukum islaam lagu dhaqmaayo inuu noolaado xaquma leh iska daa islaamku inuu odhanaayo xorriyaddiisa yani eh, caqiidadiisu u xor yahay inuu yidhaahdo iska daaye waa shareecadii oo laga been sheegaayo in la yidhaahdo qofku inuu gaaloobo caqiidadiisu u xor yahay oo wuxuu doonaabuu caqiidayn karaa waa u banaan yacni yani in sidaas waxa weeye la yidhaahdaa waa mid waxa weeye markaa shareecada markaa tacaddi iyo xadgudub ku ah gefna ku ah mid bannaanna marka aan ahayn bal ee kufri ah yacni waxa weeye labada qadiya la laysku qaldayaana waxay tahay waa qadiyadda ku saabsan cidda ahlu jizyada ah ee shareecadu ay sharciyaysay in gibirka loo bandhigo oo gibirka hadday aqbalaan gibirka laga qaadayo loona daynayo diintooda ay haysanayaan hadday laakiin gibirkii diidaan waa lala dagaalamaya ilaa ay islaamaan ama ay gibirka yeelaan waajibka markaa yani waajibka ahi waa sidaas haddii awood loo leeyahy haddaan awood loo lahayn taasi waa shay aakhar laakiin muslimiintu hadday awood u leedahay waxaa ku waajiba inay la dagaalamaan waqaatiluhum xataa laa takuuna fitna waajibku saas hadday gibir bixiyaanna ciddii ahlu jizye ahi waa la daynayaa oo caqiidadooda loo daynaya laakiin waxay markaas samaynayaan sida ahlu dimuhu shuruuddooda waa inay fuliyaan oo waa inaanay diintooda yacni faafin oo muslimiinta diinta ka saarin oo wax islaamkii ku lidiya aynay faafin oo shacaa'irtoodii iyo camaladooda cibaadaadkooda waa inay qarsadaan waa inay qarsadaan yacni waxa waa la soo banbixin yacni markaa yeedhis dadka diintooda ay ugu baaqayaan ama ugu yeedhayaan islaamka waa inayna dhaleecayn waa inayna dacaayadayn waa in waxa weeye ay cuhuudda marka muslimiinta ay la leeyihiin waa inay furiyaan tamayuska iyo soocnaanta ay muslimiinta ka soocan yihiin waa inay ilaaliyaan shuruudihii marka ashuruud alcumariya shuruudii cumar ibnu khataab loo nisbeeyey ee marka ahlu jizyaha uu la galay ahlu dimaha waa in shuruuddaa lagu firiya culammaduna isku waafaqeen ay qabuulka kula kulmeen waa intaa ilaaliyaan haddii kale ahlu jizye noqon maayaan marka cidda ahlu jizye ah markay jizyada bixiyaan waxa weeye waa loo daynayaa inay khusuuskooda diintoodii ugu camal falaan yacni si hoosa iyagaan muujisanay laakiin waxa weeye dadkii kale waa lala dagaalamayaa ilaa inta waxa weeye ay soo islaamayaan waa lala dagaalamaya waa lala dagaalamaya ilaa inta soo islaamayaan yani waajibku waa saas wey marka bacdu ahli cilmi waxay ku xambaareen laa ikraha fi ddiin in la yidhahdo laa tukrihu axada fi diin illah oo la yidhaahdo oo la yidhaahdo waxaa loo jeedaa waa cumuumu yuraadu bihi lkhusuus lafdiga caam ah gaarnimaana looga jeedaa oo waxaa laga tilmaamaya ahlu kitaabka iyo majuuska ciddii ahlu kitaab ama yahuudiya kiristaan ah ama majuus ah diinta ha ku khasbina hadday gibirka aqbalaan laakiin murtadiinta diinta ha ku khasbina loogama jeedo gaalada kaleena markaa diinta ha ku khasbina loogama jeedo baatil weeye macnahaas xoriyat lictiqaad makfuula qowlka odhanayaana waa qowl baail ah qowl baatila wey ilaahay wuxuu yidhi faman yakfur bialtaaguuti wa yu'min billaah faqad istamsaka bilcurwati alwufqaa ku kastoo ka kufriyo ka gaalooba taaquudka ilaahayna rumeeya wuxuu ku dhegay qoolkii iyo guntintii adayga badnayd ayuu ku dhegay yacni islaamnimadii wuu qabsaday guntinta adayga badanna waa islaamnimada taaquudka kufriga laga kufrinayo waa in marka waxa weeye cibaadada la caabudayo laga gaaloobo oo laga fogaado oo cibaadadiisa laga dheeraado oo baatilnimadiisa la ictiqaadiyo oo lala col noqdo oo la naco oo cidda rumaysanna la naco intaasoo dhammi waxay keensana waxaa keensanaya kufriga taaquudka laga kufrinaayo kufriga taaquudka laga kufrinayo ayaa keensanaya waana in laga dheeraada cibaadada la caabudanya laga dheeraadaa la ictiqaadiyaana inuu baatil yahay cidda marka waxa weeye taaquudka caabudaysana waa in marka waxa la ictiqaadiyaa yani marka kufrigooda waxay ka mid tahay kufriga taaquudka laga kufrinaayay ka mid tahay wa yu'min billaah iimaanka allah la rumaynaayo waa isbaatkii weeye marka laa ilaaha ila allah bay la macno tahay yani faman yakfur biaaguuti wa yu'min billah kufri biaaguut iyo aliimaan billaah bay koobsanaysaa laa ilaha ila allah istamsaka waxay sheegaysaa waa ku dhegey mubaalaqa ku jirta oo sheikhu wuxuu yidhi ibnu cusaymiin tamasaka lama odhan ee istamsaka la yidhi culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen masaka lama odhan amsakana lama odhan waxayna yidhaahdeen tamasaka iyo istamsaka labaduba mubaalaqa ku jirta marka waxa fiicnayd in la yidhaahdo masaka ama amsaka laakiin calaa kulli xaal cibaarada markaa uu ibnu cusaymiin yidhina waa saxiix mashaayikhda kale cibaarada ay tilmaamayaanna waa saxiix marka masaka iyo amsaka toonna lama odhan ee waxaa la yidhi istamsaka tamasakana lama odhan ee waxaa la yidhi istamsaka intaba wax ablaq ka ah istamsaka kuwa kale mubaalaqa kuma jirto oo marka waxa weeye ijtihaad siyaade iyo markaa mubaalaqa ma tilmaamayaan masaka iyo amsaka tamasaka ijtihaad iyo mubaalaqa ayay tilmaamaysaa oo sida la qabsanayo loo qabsanayo in lagu mubaalaqoonaayo oo lagu dadaalayo ha yeeshee istamsaka ka sii xeel dheer waayo ziyaadatu lmabnaa ziyaadatun fi lmacna xuruufta in la kordhiyaa waxay keensanaysaa macnuhu inuu kordhay istamsaka iyo tamasaka isku macnaha ahaatee labada teebaa xuruuf badan waxa xuruuf badan istamsaka mar hadday istamsaka xuruuf badan tahay waa inay ablaq ka too ka xeel dheer tahay wa fi lxadiidi xadiidkii nabiga sala allahu alayh wasalam waxaa ku sugnaa ee imaam axmed iyo tirmidi iyo ibnu maajah iyo soo wariyeen culamada qaarkoodna ay saxiixiyeen ra'su lamri alislaamu amarka diinta madixiisu alislaamu waa islaamnimo wa camuuduhu tiir dhexaadkiisuna alsalaatu waa salaad wa dirwatu sanaamihi kuruskiisa yacni dacalka ugu sarreeyaana aljihaadu fii sabiili illah waa jihaadka ilahay waddadiisa loo jihaadayo dirwa iyo durwa waa luqataan waa laba luqo in daalka la godo iyo in lahoos dhigo marka dirwatu sanaam waxaa la yidhahdaa aclaa shayin min asanaam waa inta marka kuruska ugu sarraysa ayaa la yidhaahdaa dirwada la yidhahdaa ama dirwada sanaamna waxa weeye waa bifatxi siin waa sanaam waa ka saxaab oo wasni ahaan saxaab bay la wasni tahay ee sinaan ma aha xadiidkan waxa uu shiikhu u soo qaatay umuurta diinta inay u madax tahay islaamnimadu islaamkaas uu u madaxdaahina waxaa looga jeedaa tawxiidkii tawxiidka ayaa u madaxa arrinka diinta tawxiid la-aan islaamnima ma jirto saas aawadeed wa acdamu waajib tawxiidku waa waajibkii ugu weynaa uguna faralnimada badnaa horena waa uga soo hadallay ya mucaadu inaka taأtii qawma ahla kitaabin falyakun أwala ma tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaha ila اllah marka awal waajib waa tawxiidka waana aakhiru waajib waana waajibka ugu dambeeya oo ruuxu marka naftu iska gurayso oo uu sakaraadayo waxaa waajiba in loo laqimo laqinuu mawtaakum laa ilaaha ila اllah laa ilaaha illa allahu in loo laqimaa waajiba saas aawadee adduunyada waxa ugu dambeeya uu kaga baxaa waa inay noqotaa tawxiid laa ilaaha illa allah waa inay noqotaa dad fara badani taa haafil bay ka yihiin markay arkaan qofkoo sakaraadaya shahaadadii u qaban maayaan halkaasay cararayaano markaasay odhanayan wadaad gunaanada oo yaasiin ku akhriya u doonayna war qur-aanka la odhanaayo wadaadka ku akhri ama markaa la odhanaayo gunaanad yacni nebigu ma odhanin gunaanada xadiiska ku soo arooree sheegaya iqra'u yaasiin calaa mawtaakumna waa daciif kuwiina dhimanaya ee sakaraadaya yaasiinka ku akhriya xadiiska odhanaya ma asixinoo ma sugno waa daciif saddex cilluu leeyihi waa mudarib majhuul baana sanadkiisa ku jira waana mudarib xadiis marka waxaa idiraab ku sugan yahay wey saddex cilay culammadu sheegeen waanu wada xasuusnay hadda ahlucilmiguna waa caddeeyeen xadiiskaasi inuu daciif yaho aanu asixin yaasiinka lagu akrinayana waxay mashaayikhdu yidhaahdeen oo culammada qaarkood ay yidhahdeen waxaa looga jeedaa nafta in si sahla looga saaro ee maaha khaatimadiisaa ku wanaagsanaanaysa oo ruuxa yaasiin lagu akriyaa khaatimadiisu waa wanaagsanaato o ahlu janna ma aha yaan sidaa loo qaadan culamadana wax yidhi ma jiraan ee xataa culamada yidhi ha lagu akriyo ama istixbaabay ama xadiidka daciifka cuskaday waxay leeyihiin yaasiin marka lagu akriyo naftaasi si looga saaraya laakiin arrinka khaatimada ku saabsan yaasiinka lagu akrinaya waxba kama tarayo daliilna ma leh marka horena akhriska lagu akrinaya nebigu kuma ahrin saxaabadiisuna kuma akrin xadiidka ku soo waa daciif waxa uu nebigu ina amray in shahaadada loo laqimo laqinuu mawtaakum laa ilaaha ila allah u laqima kuwiina dhimanaya laa ilaaha ila allah si aan qofka naftu uga dhicin shahaado la'aan waa in laa ilaaha ila allahu loo laqima haddii laa ilaaha ila allahu marka uu yidhaahdo naftu ka baxdo khaatimo wanaagsan buu ku dhintay waa ahlu janno waxa uu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam man kana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allahu dakhala aljanna kuu noqdo hadalkiisa ugu dambeeyey laa ilaaha ila allahu noqdaa waa ahlu janna weeye baa nabigu yihi sala allahu alayh wasalam marka taa nebigu amray waa in lagu dadaalaa taa nebigu amray waa in lagu dadaalaa marka arrinka diinta waxa u madaxa islaamnimo tawxiid baa u asala tawxiid baa u madaxa tawxiid la-aantiina islaamnima ma jirto ruux haddii madaxa laga jaro miyuu noolaanaya shaksun bilaa ra's ruuxaan madax lahayn ma noolaanaya maya diin aan madax lahaynna jiri mayso haddii tawxiid la waayo diini ma jirto saas aawadeed saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam waxaa ka mid ahaa qaar aan camal kalaba samaynin tawxiid mooyaane oo intay ashahaateen dabeedna ku dhintay inankii yahuudiga ahaa ee nebigu u yimid sala allahu alayh wasalam isagoo sakaraadaya inanku oo uu ku yidhi islaam oo inankii uu yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna moxamedan rasuulu llah in yar dabadeedna u dhintay nebigu wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam alxamdu lilahi aladii anqadahu min annaar waxaa mahadle ilaaha naar ka badbaadiyey muxuu kaga badbaadiyey tawxiid keliya ayuu kaga badbaaday tawxiid keliyo allah kaga badbaadiye naarta saxaabigii la odhan jiray camr bnu haabit weligii ma tukan waana ahlu janno tawxiid buu ku dhintay iyadoo nebigu jihaad gelayo ayuu u yimi dabeedna wuxuu yidhi waa kula dagaalamaya aslima mujaahid miyaan islaama mise waa jihaadaa nebigu wuxuu ku uhi sala allahu alayh wasalam aslim uma jaahid islaam dabeedna jihaad ninkii waa islaamay jihaadkiibuu galay jihaadkii baa lagu dilay salaadiba kuma waajibin waayo salaad farali wakti ay joogto ma islaamin intuu cimrigiisa islaamnimo noolaana salaad faraliba lama soo kulmin hadda ha u qaadin isagoo taarifu salaad u dhinto ya salaad kama tegin oo waynay ku waajibin ba salaad faraliba waynay markaa soo haleelin markuu islaamay salaad farali ma joogin marka la dilayna salaad farali ma soo gelin marka waxa weye camru bnu thaabit baa la odhan jiray weligii ma tukan waana ahlu janna camal kale oo dhan ruuxu hadduu sameeyo oo aanu tawxiid la iman waxba uma tarayo camalkaas waa ka kac walaqad uuxiya ilayka wa ila aladiina min qablika lain ashrakta layaxbaطana camaluka walatakuna min alkhasiriin walow ashrakuu laxabita canhum ma kaanuu yacmaluun camalku biduuni tawxiid hadduu yahay waa buraya waa ka kac wa camuduhu salaa tiirkiisu waa salaad gurigu teerdhexaad la-aan ma istaagaya ama teendhadu yacni yadaan markaa camuudka ama qoriga dhexe aan lahayn yacni qorigaa yadaan lahayn isu haya ma istaagaysaa waa maya waa inay jirtaa wax isu hayaa waxaa lagu shabahay islaamnimadii sidii teendho oo kale inay ka dhigan tahay oo ay madax leedahay oo ay waxa weeye markaa ay leedahay waxa weeye tir dhexaad leedahay yacni mar waxaa lagu shabahay sidii shaksi oo kale oo madax inuu leeyahay mar waxaa lagu shabahay sidii teendho oo kale oo uu leeyahay markaa birta ama markaa tiirkaa qoriga isu haya waagii hore qori baa laga samayn jiray hadda bir baa laga sameeyaa waxaan dheera isu haya teendhada labadeeda dacal ee ay ku taagan tahay haddaan taasi jirin ma joogayso marna waxaa lagu shabahay yacni neef geela iyo kuruskiisaa lagu shabahay waa tashbiihiye kala duwan marka tiirka marka waxa weeye diintu waa salaada saas aawadeed bay ahlu cilmiga culamo badani ay yidhaahdeen qofku hadduu salaada ka tago waa gaal oo sidaan gurigu markaa tiir la-aan isu taagayn oo teendhadu aynay tiir la-aan isu taagayn oo qori la-aan ayna isu taagayn ayaa waxa weeye yacni arrinka diintuna aanu isu taagayn salaad la-aan axaadiistana waxaa ku soo aroortay ruuxa salaada ka tagaa inuu gaal yahay baa kusoo aroortay yacni kuruska arrinka diinta kuruskiisa markaa qadarka ugu sarreeyaa waa aljihaadu fii sabiili illah maxaa loo yidhi kuruska qeybta ugu sarraysaa waa jihaadka arrinkii diinta neef geel oo kale marka laga dhigay oo neefkaa geeli uu kurus leeyahay kuruskaasi in ugu sii sarrayso intaa ugu sarraysa kuruska ayaa jihaadku ka dhiganyay maxaa loo yidhi jihaadku wuxuu ximaaye u yahay oo ilaalinayaa diinta waayo diintii buu difaacayaa raasamaalkii islaamkaa lagu ilaalinaya gaalada kaydkoodi iyo dhagartoodii baa laga daafacayaa dacwaddii islaamku inay hirgasho oo faafto oo islaamka cid kale gaadho ayuu markaa jihaadka keensanayaa markaa sidaas aawadeed waa ximaaya liddiin maadaama diintii uu ilaalinaayo oo ilaalin diintii u yahay oo muqawim iyo toosiya u yahay oo mukmil u yahay oo dhammaystiraayo sidaas aawadeed baa jihaadkii loo yidhi waa kuruska qadarka ugu sarreeya kale uu ka dhigan yahay jihaadku fii sabiili illah wallahu aclamu ilaahay baa u aqoon badan wa sala allahu calaa muxammadin wa aalihi wa saxbihi wasalam ilaahay ha ammaano naxariis gaara ah ha u naxariisto oo uu markaa naxariis ha u kordhiyo u naxariisanaayo ama ha ammaano ilaahay calaa muxamadin muxamed korkiisa sala allahu alayh wasalam wa aalihi iyo qaraabada nebi moxamed sala allahu alayh wasalam wa saxbihi iyo asxaabta nebi moxamed sala allahu alayh wasalam wasalama ha nabadgeliyo halkaasuu inoogu yahay kitaabkii alusul halaaa ilahay ha nagu anfaco wafaqana allahu jamiica lima yuxibh wayardaa w slى اllah calaa rasuulihi muxamadin sala allahu alayh wasalam maanta oo ay taariikhdu tahay kun iyo afar boqol iyo saddex iyo soddonkii hijiriyada bisha ramadaan ay toddoba tahay ayuu inoo dhammaaday kitaabka al-usuul ahalaaa ilaahayna waxaynu ka baryaynaa inuu ilaahay inagu anfaco wax qalada haddii aynu ku hadallayna inuu ilaahay inaga dhaafo baynu ilaahay ka baryaynaa wa sala allahu wasalama calaa rasuulihi muxamadin sala allahu alayh wasalam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk